waa dhiirigeliyey weliba ajri aada iyo aada u weynna waa uu saaray waa waagii markaa addoomuhu ay jireen dee wax markaa nolosha ka mida ahaayeen addoommuhu oo axkaam leh oo islaamku markaa wax kaamu sameeyey maadaama wax jira ay yihiin Eh, axkaamtiibaa markaa kutubtana culammadu ay kaga warramaan laakiin dee iminka addoommahii maadaama aanay jirin waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaarkood qofku inuu aanu aada u yar fahmin maxaa yeele wax aanu noloshiisii ku arkaynin oo aan ka muuqanin inagu markaa kolley waynu akhriyi doonaa insha allahu tacaala maxaa yeele waa wax diinteennii kamida ama iminka ha jirto ama yaanay jirin eh, wax diintii kamida weeyi oo in la ogaado oo maarata waxa weya dadkii waliba dee ahlulcilmiga ah ee culamada ahaa ay yaqaanaan ay lagama maarmaan tahay wa huwa cidqigu lugatan xagga af carabiga ma'khuudun waa mid laga soo qaatay min qowlihim hadalka ay yidhaahdeen cataqa alfarqu farqigu waa shimbirkii yaraa ee dhasha ahaa ee waxa weeye cataqa alfarqu bay odhanayaan idaa taara wastaqalla markuu madax bannaanaadu iskii isu wadi karo ee uu duulo ee uun aanu u baahnayn markaa tii dhashay aanu u baahnayn inuu isagu ismaamulayo ee inuu duulo uu bilaabo ayaa waxay yidhahdaan cataqa marka yani waa sidii dee qof markaa madax banaanaaday marka kii xoroobey la xoreeyena waa saas kale oo de qofka madax bannaan ayuu noqonaya wa sharcan xagga sharci ahaan isaalatu milkin can aadamiyin waa in laga zuuliyo lahaanshihii qof aadama qof bani aadama lalahaa xaggee loo zuulinayaa laa ilaa maaliki iyadoo aan cid kale oo haddana yeelanaysa aan loo bixinayni yani waxa weyaan uu ka madax banaanaanayo in la yeesho taqaruban ila اllahi tacaala iyadoo suulintaa lahaanshaha la suulinaya ay markaa tahay mid markaa looga danlaya ilaahay loogu dhawaado waa cibaado qofkii muslimka ahaa ama gaalbaadu doona ha noqdo ee la addoonsanayo inaad xorayso cibaado weyn wa kharaja biaadamiyin aadamaha waxaa ku baxay aayru wاlbahiimatu xayawaankii shimbira iyo xoolo kaleba waxay doonaan ha noqdaani falaa yasixu cidquhumaa iyo in la xoreeyo oo la yidhahdo laxdaa dar ilahay baan isaga sii daayey ama hashaa dar ilahay baan isaga sii daayey oo waan xoreeyey oo aniguna melihi cid kalena ma laha wax jiraya ma aha bani aadamka ayuunbay xorayntu ku gaar tahay wuu ansaxayaa alcidqu xorayntu min kulli maalikin qof kasta oo hantiila ah isagu yani isagu hantiya oo leh addoonkii ayaa xoreyn kara kaasoo jaa-izil amri tasarufka loo ogol yahay inuu maalkiisa ku tasarufo wa fii bacdi nusaqi annusakhi jaa-is tasaruf waa isku mid un xaggii macnaha oo amarkan la sheegayo arrinkan la sheegaya waa tasarufkio yacni ninkii inuu maalkiisa ku tasarufo loo ogolaa oo uu xataa wax sadaqaysan karo ninkaasaa wax xoreyn kara fii milkihi jaa-is ilamri fii milkihi ama jaa-is tasarufi fii milkihi ninkaasoo yani loo ogol yahay inuu ku tasarufo milkiga uu leeyahay ayaa wax horayn karaya falaa yasixu ma asaxayo cidqu hayri jaa'izi tasarufi qof aan tasarufka loo ogolayn xorayntiisu asixi mayso ka qofkii aan qaangaarhka ahayn wa majnuunin kii waallaa wa safiihin kii markaa tasarufka laga xayiray xoolo daadaadin awgeed wa hadalka sheekhu uu leeyahay wayaaqacu bisariixi اlcitqi kada fii bacdi nusakh sidaas ayaa nusakda qaarkood ugu qoran yahayo yani waxa weye xorayntii waxay ku xasilaysaa ku imanaysaa in ereygii markaa xoraynta ahaa si sareexa oo qayaxan loogu dhawaaqo waan ku xoreeyey loo yidhaahdo wa fii kutubta qaar nusakda qaarkeedna waxaa ku qoran wayaqacu alcitqu bisariixi اlcitqi xorayntii waxay ku imanaysaa alfaadii sariixa ku ahayd cidqiga iyo xoraynta taas keliya maahe yani kiraayadina way ku dhici kartaa sidaa soo socota waclam waxaad ogaataa ana sariixahu xoraynta ereyada qayaxanee loo isticmaalo alictaaq wataxriir af carabiga waa ereyga ictaaq iyo taxriir oo labaduba xorayn uun ah iyo wamaa tasarafa minhumaa wixii markaa iyaga ka laga ishtiqaaqo sida waan xoreeyey xor baa tahay iyo wixii lamida ah. ka anta catiiqun mid la xoreeyey baa tahay aw muxaramun mid la xoreeyey walaa farqa fii haada farqi uma dhaxeeyo ereygan hadduu inuu ku dhawaaqo bayna haazilin wa hayrihi mid iska ciyaarayay iyo mid kale isagoo iska ciyaaraya waa ku xoreeyay hadduu ku addoonkiisii saasuu ku xoroobaya wa min sariixihi fi lasaxi sida xooga badan ereyada sariixa ah marka af carabiga la joogo waxaa ka a fakku raqaba af soomaaliya haddaynu u bedelno waa qoortii oo la sii daayey oo la furay marka af soomaali ahaan waxa laga yaabaa inaan la fahmin ba waa loola jee isticmaalkii baan sidaa inaga ka ahayn lakin af carabigii faku raqaba waxaa loo isticmaalaa addoonkii oo markaa la xoreeyo ayay caan ku tahay saas awgeed lafdi sariixa hadduu ku yidhahdo fakaktu raqabataka saasuu ku xoroobay walaa yaxtaaju sariixu ereygu hadduu sariix yahay uma baahno ilaa niyatin in qofka niyadiisa la weydiiyo oo la yidhahdo maxaad ugala jeeday wayaqacu alcidqu aydan sidoo kale cidqigii wuxuu ku dhacayaa bikayri sariix kii aan sariixa ahayn kamaa qaala sida sheekhuba uu yidhi waalkinaayati ay wayaqacu eh, eh, eh, bilkinaayati kinaayadiina ereygii aan maaragtay qayaxnayn isagana wuu ku dhacayaa maca niyati waa haddii niyo la helo ka qowli sayidi licabdihi sida in sayidkii addoonkiisa ku yidhaahdo laa milka lii calayka milki kuguma marka de waxay dhici karaysaa inuu leeyahay yani amarkaygaba ma qaadanaysa sidii qof aanan lahayn oo kalaa tahay waxaa kaloo ay suuragal ka tahay in leeyahay waan ku xoreeyey marka maxaad ula jeeday baa loodhan waan ku xoreeyey baan ula jeeda hadduu idhaahdo dee waa xoreyn bay leedahay laa sulطaana lii calayka wax awooda kuguma lihi wa naxwi dalika iyo wixii lamid wa idaa actaqa hadduu xoreeyo jaa-izu tasarufi ninkii inuu ku tasarufo loo ogolaa bacda cabdin addoonkiisii qeyb hadduu xoreeyo maalan tusaale ahaan cataqa calayhi jamiicuhu addoonkii gebi ahaantiiba uu ku dul xoroobaya saasuu xor ku wada noqonaya muusiran kaana sayidu ninkan sayidkii ama nin wax haysta ha noqdo aw laa ama ninaan waxba haysan ha noqdo mucayanan kaana daalika albacdu qaybta uu xoreeyey in soocan oo cayiman ha noqoto sida inuu madaxaagaan xoreeyey ama gacantaadaan xoreeyey ama lugtaadaan midig baan xoreeyey aw laa ama qayb aan soocnayn ha noqoto ha idhaahdo in kamida in kaa adiga ayaan xoreeyey ama marka saddex meelood lagu qaybiyo meel ahaan ayaan xoreeyey hadduu xataa sidaa yidhaahdo gebigiisiiba wuu wada xoroobayaa ma qaybqaybsamayo wain actaqa hadduu xoreeyo wa fii bacdi nusakhi cataqa ayaaba nusakda qaarkeed ku qoran laakiin actaqadaa saxa cataqadu qaarkood way sheegeen inay mafcuul qaadato laakiin kutubtii luqada caanka ma aha oo laguma hayo wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan ay nasiiban qayb hadduu xoreeyo lahu oo isagu uu leeyahay fii cabdin addoon uu qayb ku leeyahay addoonka ma wada lahaynba isagu qayb uunbuu lahaa qaybtiisii hadduu xoreeyo maalan tusaale ahaan aw actaqa jamiicahu ama addoonkiioo isagu aanu wada lahayna qayb uun uu leeyahay ayuu yidhi gebigaagaba waan ku xoreeyey wa huwa muusirun bibaaqiihi iyadoo ninkani uu yahay nin iibsan kara inta aanu lahayn oo lacag ka bixin kara maaragtay aanu isagu lahayn e, qiimihii ay joogtay ku iibsan karana uu yahay oo bixin kara saralcidqu wuu gudbayaa markaa xorayntii ilaa baaqiihi qaybtii kale isagu xataa aanu lahaynna wuu gaadhaya oo addoonkii o dhan wada xoog buu noqonaya ama ha yidhahdo waan ku wada xoreeyey ama ha yidhahdo intii anigu aan lahaa waan xoreeyey intii aan lahaa baan xoreeyey hadduu yidhaahdo sharcigu wuxuu ku dadaalayaa qofkani qof madax bannaan inuu noqdo dabeetana waxaa laleeyahay gebigiisiiba wuu xoroobay ninkanna qiimihii baad u celinaysaa qaybtiisii aw saraa ama wuxuu u gudbi ilaa maa aysara bihi inta qiimaheeda uu bixin karayo ee min nasiibi shariikihi ninkan saaxiibkihii uu leeyahay calaa saxiix sida xooga badan haddaan wada bixin karayni nus buu lahaa oo nuskiisii leenahay nuska kalena haddaad qiimihiisii wada bixin karaysa saasuu ku wada xoroobay ma ma bixin karayo buu yidha rubucun baan haystaa markii lacagtiisii la eegay rubucun bay goysay marka waxaynu leenahay nuskaagii iyo rubuc kaloo lagu daray ayaa xoroobay qiimihii intiina waa laga qaadaya rubucii markaa u dambeeyey ayaa hadhaya wa taqacu siraayatu fi lxaal baahidda uu markaa xornimadu ay qofka dhan ku baahaysa maca qaybtii kale ay gaadhaysaa waa isla markaaba cala aladhari sida xooga badan wa fii qowlin qowl kale isagu wuxuu leeyahay mayana isla markaaba ma wada xoroobaye biadaa'i alqiima marka ninkani uu lacagtii bixiyo oo ninkan uu siiyo qiimihii qeybtiisa markaasuu wada xoroobaya ee inta ka horeysa waa la hakinayaayo bal waynu eegaynaa inuu lacagtii bixin kara iyo in kale lakiin kol haddaynu ogaanay inuu lacagti uu haysto intan waxuu ku bixiyo waxaanu lenahay gebigiisiiba toos buu markiiba u wada xoroobi walayse almuraadu bilmuusiri huna halkan marka ereyga muusir la isticmaalayo looma jeedo alghaniya ninkii haniga ahaa lacagta badan haystay looma jeedo bal man qof baa loo jeedaa lahu min almaali adduun ka haysta waqtaalictaaqi markan uu qeybtiisa xoreeyey maa yafii wax ku filan biqiimati nasiibi shariikihi ninka kale ay wax wada leeyihiin inta uu leeyahay qiimihii ay maarata ay noqonaysay wax markaa ku filan hadduu haysto muusir baa laodhanaya waa nin hantiilo ah waxaa la leeyahy adoonkii o dhan waad wada xoraysay qaybtaana lacagteedaaad bixinaysaa addoonkiina adaa markaa xoreeyey intaasoo faadilan ka markaa dheerdheeri ah can quutihi wixii maalintaa uu biishanayay kolkaynu eegayna lacagtan miyuu haystaa uu intan ka bixinayo waxaynu horta u reebaynaa wixii uu maalintaa cunayay isagu iyo waquuti man talzamuhu nafaqatuhu ciddii kale inuu biiliyaa ay waajib ku ahayd iyagana quudkoodii fii yowmihi walaylati maalintaa la jooga iyo habeenkeeda intii ay cunayeen baa laga dhigaya horta meel la dhigaya laga reebaya wax ka dheeraada hadduu haysto ku bixi baa laleeyahay qiimaha ninka wa can dasti hawbin sidoo kale waa inay dheeri ka isku joog ah yacni hal kolxidhasho ah oo yaliiqu bihi isaga u munaasiba dharkiisii uu markaa maalintaa xidhnaan lahay de waxa wa isku joog yani wax kolxidhasho ah wax ka badan hadduu xataa dhar haysto waxaa laleeyahay waxbaad haysataa oo dharka isaga oo maaragtay la waa inta aad maalintaa inta aad xidhan tahay hal mar kugu filan ayuunbaa l dhar kala ad haysan lacag kalaba yaanad haysanine dharkan iibiyo lacagta ninka ka bixi baa lagu odhanayaayo ninkan qiimaha sii si uu addoonkani u wada xoroobo wa suknaa yawmihi sidoo kale de hadduu kira ku degan yahay guri maalan gurigaa uu maalintaa degan yahay kiradii markaa uu maalintaa ku bixin lahaa wixii uu ku bixin lahaa maalintaa kiradeedii ayaa iyadana looga saaraya looga reebaya wa kaana calayhi ay lmuctiqi ninkan haddaba wax xoreeyey waxaa dushiisa ah buu yihi markii uu addoonkii wada xoreeyo aanu isagu dee wada lahayn qiimatu nasiibi shariikihi yowma ictaaqihi ninkan kale inta uu leeyahay qiimaheedii ee ay uu joogay markaa maalintaa uu xoreeyey intii ay maraysay inuu markaa isaga siiyo addoonki o la wada qiimaynayaa markii la qiimeeyo masalan waxaa lagu qiimeeyey kun dollar waxaa le aduu nus lahayd soo maaha ninka kale nus buu lahaa shan boqol oo dollar u celi waman malaka waaxidan qofkii hadaba yeesha qof kamid mid ah min waalidiihi dadkii dhalay ee maaragtay waalidka u ahaa aw min mawluudiihi ama dadkii uu dhalay isaga faraca ka ahaa qof ka a ah hadduu yeesho cataqa calayhi toos buu u xoroobayaa kaasi bacda milkihi mar alle marka uu milkigiisa soo galo ayuu xoroobayaaba sawaan waxaa isku mid a ah, kaana akaana almaaliku ama ha noqdo qofkan maaragtay milkiyey min ahli tabaruci qof sadaqada loo ogolaa aw laa ama yaanu noqoninba mid sadaqada loo ogol yahay ka sabiyin sida inan yar oon qaangaadhin amajul iyo nin waala nin baa maalan xora aabbihii baa addoona aabbihiisii addoonka ahaa buu iibsaday sidaa markuu u iibsaday caqdigii iibku dhaco ayuu odaygii xoroobaya maxaa yeelay aabbihii ma addoonsan karo qofna ama inankiisiioo addoona ayuu la kulmay markaasuu iibsaday ama sidaa markuu u yeesho ayuu xoroobaya oo qofku waalidkiisana ma addoonsan karo weladkiisana ma addoonsan karo marka waalid markaynu leenahay waa cid kastood ka soo jeedo aabbaha awowga ayeyda hooyada saas wey weladkaaga markaynu lena waa saas kale kii aad dhasheed aabbaha u ahayd ama aad hooyada u ahayd qofkii aad ayeyda u ahayd ama aad awowga u ahayd isagana ma addoonsan karaysid laakiin qofku haddii walaalkiio addoona waan ku iibsado dee walaalkiina wuu ahaanayaa addoonna wuu ahaan karaya oo lama odhanayo toos buu u xoroobay lama odhanayo laakiin kuwani mar alla markay milkigaaga soo galaan ayay toos u xoroobayaanba ilmihii yaraa ee xorta ahaa maalan aabihiina waa addoon isaguna waa xor way dhici karta marka ayaa ilmihii yaraabaa waxaa de qof baa ka mas-uula oo ilmahan yar xoolihiisa uga mas-uula ilan aabihii waa kan addoonka ah qofkii uga mas-uulkaahabaa waxaa lagu yihi ninkan aabbihii waan u hibeeyey kii markaa aabbaha addoonsanayey baa yidhi markaasuu kiina yidhi waan u aqbalay sidaasuu odaygu ku xoroobaya ila inankiisi baa yeeshay kii waalaana waa saas oo kale faslun fii axkaami lwalaa fasalkanna waxaa lagaga warramayaa walaaga oo ah waxaan sheekhu inoo sheegi doono wa huwa luqatan xagga afcarabiga walaagu mushtaqu min almuwaalaa isxidhiidhinta ayaa laga keenay wa sharcan sharci ahaan walaagu waxa weeyaan cusuubatu waa casabannimo inaad qofkii casabo u noqoto casabannimadaasoo sababuhaa sababteedu ay tahay zawaalulmilki lahaanshaha oo ka zuulay can raqiiqin addoon markaa muctaqin la xoreeyey marka waa maxay casabannimadu dee wada dhalashay ku iman jirtay casabadii aynu naqaano waxay ku iman jirtay wada dhalasho waxaa jirta casabo ku timaada isxorayn oo ninka markuu addoon xoreeyo addoonkaa casabadu casabadiisuu ku biiraya casabu u noqonaya maadaama isagu uu xoreeyey marka waa casabanimo buu ku yidhi sababteedu ay tahay milkigii oo ka zuulay addoon la xoreeyey oo yani xoroobay waa xornimadaa marka walwalaau haddaba walaagu bilmaddi waa la madayahay min xuquuqi اlcitqi wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ka dhashay ka ratibma xoraynta wa xukmuhu ay xukmulirhi bilwalaa'i xukunka in wax lagu dhaxlo walaagu xukmu tacsiibi waa xukunkii casabada un sidii casabadu wax u dhexli jirtay ayuu kana u dhaxlayaa sayidkan wax xoreeye cinda cadamihi marka casabadii kale la waayo oo ninkan sayidkan wax xoreeye qofkii uu xoreeyey wuxuu dhaxlayaa marka casabadiisii kale aanay meesha jirin wa sabaqa macna tacsiibi casabanimada waxaad ku soo aragtay fi lfaraa'id faraaidkiigu soo hormartoon kusoo aragnay wayantaqilu lwalaau haddaba walaagani waa isaga laftiisa waa la sii kale uu sii gudbi karaa wuxuu u gudbaa buu yidhi can ilmuctiqi qofkii xoreeyey buu ka gudbaa wuxuu usii gudbaa ila dukuuri min casabatihi casabadiisa lab almutacasibiina bianfusihim ee dhalasho kula casaboobay laaka binti lmuctiqi wa ukhtihi dadkii aan casabada u ahayn sida inantii qofkan wax xoreeyey iyo walaashii iyo oo iyaguna casabadii kuma jiraan markaa walaaguma gaadho macnuu waa maxay sayidkii markuu addoonkii xoreeyo addoonkaa waynagan yidhi casabu u noqday laakiin waxaa ka horaysa dee casabadii wada dhalashada marka kuwaa la waayo ayuu isagii dhaxalkii yeelanaya haddaba haddii sayidkii uu hor dhintaba addoonkiioo ninkii la xoreeyey oo nool baa sayidkii xoreeyey dhintay walaagii wax lagu dhexlayay yaa yeelanaya waxa yeelanaya kan dhintay casabadiisii ragga ahaa deetana sida usoo kala horreeyaan inankiisiibaa kow ah aabbihiibaa ku xiga walaalihiibaa ku xiga awowgiibaa ku xiga wahaakada saasa u soconaysa laakiin dumarkii halkaa dee soo geli maayaano de dumarku marka horeba casaba may noqon jirin haddana casaba noqon jirin dee ninkan dhintay ee sayidka ahaa casabadiisii unbaa soo gelaysa markaa dee raggii unbay noqonaya wa tartiibu lcasabaati fi lwalaa'i ka tartiibihim fi lirhi haddaba casabadii qaabka loo ratibayo loo kala dambaysiinayo markii walaaga la joogo qofka sayidkan dhintay casabadiisii sidee loo kala horreysiinayaa ka tartiibihim fi lirfi waa sidii dhaxalkii caadigaha markii la marayba loo kala horreysiin jiray marka inanka uu sayidku dhalay baa ugu soo horeynaya aabihina uu kuxigaya laakin aladhara fii baabi lwalaa'i hase ahaatee sida xooga badani marka baabkan la joogo ana akha lmuctiqi wabna akhiihi yuqadamaani calaa jaddi lmuctiqi waxa weeye ninkan wax xoreeyey dhintay walaalkii iyo walaalkiisaasi wixii uu dhalo ee rag ah baa waxay ka hormarayaan awowga bikhilaaf ilirthi laakiin dhaxalka markii la joogay dee awowga walaaluhu kamay hormari jirin ay binasabi markii nasab wax lagu dhaxlayo fa ina alakha waljadda shariikaani walaalka iyo iyo awowgu dhaxalka way qaybsanayeen sidaynu soo aragnay lakiin halkan marka la joogo waxaad odhanaysaa un walaag ayaa lahaa dee ninkaa xoreeyey baa lahaa ninkii xoreeyey wuu dhintay waxaad leedahay casabadiisiibay u gudbaysaa say u kala horeeyaan yaa ugu soo horeynaya inanka inankiisii ma joogo inankiisa kale inanku inanku sii dhalay markii wax isagu uu dhalay oo ragan la waayo ayaa la odhanayaa aabbihii haddaba markii aabbihii la waayo la haddii aabihiina dhalay isna ma noola oo waa ka horreeyeyba waxaa leeyahay rag aabbihii dhalay ma joogaan marka dee walaalihii bay noqonayaan rag wala aba walaalihii bay noqonayan ama walaalihii waxay sii dhaleen bay noqonaysa ayay noqonayaan haddii kuwaana la waayo ayaa waxaa loo gudbayaa awowgii markaasaa awowgii haddii haddana la waayo laleeyahay awowgu wax uu dhalay oo adeeradiia ma jira saasaa la odhanaya markaa wuu ka duwan yahay dhaxalkii markaa nasabka markii casabadii nasabka oo iyaga dawaynagii awowga iyo walaalaha isku mid ka dhigayna dhaxalka u qaybinayn walaa tariu imra'atu bilwalaa'i haddaba dumarkii iyagu kuma dhaxlaan walaagani ilaa min shaksin qof uunbay gabadhii kaga dhaxli kartaa baasharat xidqahu ay iyadu toos u xoreysay addoonkan la xoreeyey qofkii xoreeyba hadday gabarh ahayd oo gabarh baaba xoreysay ilmahan addoonkan dee iyadaa markaa walaagii yeelanaysa deetana hadduu dhinto oonu casabo lahayn iyadaa casabo u ah laakiin iyadii hadday dhimato yaa markaa walaagii usii gudbaya casabadeedii dumar u gudbi maayo raggii casabada u ahaa ayuu u gudbayay waayahay marka iyadu kii ay toos u xoraysay ayuunbay unbay walaag kaga dhaxashaa aw min awlaadihi iyo isagu wixii uu sii dhalo wixii uu sii dhalo kii ay xoraysay wixii uu dhalo kuwaana casabo way u noqonaysa wa cutaqaa'ihi iyo wixii uu isagu xoreeyo kii ay xoraysay wixii uu xoreeyey kaana isagana casabo way u noqon karaysa laakiin isagaa de ka horeynaya walaa yajuusu ay laa yasixu ma banaana ama ma ansaxayo bayculwalaa walaagii la iibiyo oo aad tiraahdo war ninkan dee walaagiisa anigaa leh markaas middaa kuyihi igu wareeji adigu inaad ka hor ma dhici kartee waxoogaa shilimaa iska qaado addoonkii ninkii la xoreeyey wuu shaqaysto taajir buu noqdo casabana ma deetana dee ninkana markaa dhaxalkiisa yeelanayo xoreeyey soo ma isagiina waaba oo inu soo ka hor laga yaabo deetana mid baa ku yidhi war waxa weeyaan iga iibiyo anigu halka booskaagii aan galo rag maaratay boosaska shaqada kale iibsadaa la sheegay berbere iyo hawlo waxaas wax badanoo sharci ahayn baa la sheegay marka waa tan oo kale wuxuu ihi booskaagi aan anigu gale waxoogaaga shilimada a qaado waxaas wax asaxaya maaha ninkan sharcigu xaqan isagu siiyey waa sidii qofkii oo laleeyahay inaan kaaga dhaxalkiisa adigu yaana dhaxlin anigu aan dhaxle iga iibi oo waxoogaagan qaado aniga igu wareejiyo hadduu dhinto anaa dhaxalkiisa yeelanaya miyay soconaysa socon mayso waxaan nasab iyo wada noloshay ku xidhno kana waa xorayn bay ku xidhan tahay markaa lamana iibiyo lamana hibeeyo waxiinaydin mar hadday sidaa tahay laa yantaqilu lwalaagu can mustaxiqiin kamama gudbi karo walaagu kii xaqa u lahaa faslun fii axkaami tadbiir halkana waxaynu ka gelaynaa axkaamtii dibka xoraynta wa huwa luqatan xagga luqa ahaan annadaru fii cawaaqib alumuur arrimaha culubtooda dambe in laga fikiro ayaa tadbiir la yidhaahdaa inkastoo taa aad mooddo in inta badan tadabbur tadabbur loo isticmaalo ee tadbiirna maamulidii ayaa iyadana maamuliddaa loo isticmaala yudabiru اlamra min الsamaai ila اlard wa sharcan sharci ahaan cidqu can duburi اlxayaa ay bacda duburi اlxayaa waa xorayno qofkii laga xoraynayo dib laga xoraynayo nolosha kadib qofkii oo la xoraynayo oo waa maxay markaan dhinto ayaad xorowday in adoonkii lagu yidhaa weeyaan wadakarahu lmusanifu sheekhu wuxuu ku sheegay fii qowli hadalka uu yidhi waman aywa sayidu ninkii sayidka ahaa idaa qaala licabdihi addoonkiisa hadduu ku yidhaa maalan tusaale ahaan u tusaale ahaan u leeyahay yani de addoon bay noqon kartaa addoonkiisii ama addoontiisii hadduu ku yidhaahdo idaa midtu ana anigu haddaan dhinto fa anta xurun way haddaan dhinto maa waa markaan dhinto dhimanaya waa la ogyahay idaa niga idaa iyo in waxaan malanaya inaynu marka soo hadal idaa midtu markaan dhinto ana anigu markaan dhinto fa anta xurun xor baa tahay fa huwa ilcabdu haddaba addoonkani mudabberun mudabber baa la yidhahdaa markuu yidhaahdo markaan dhintaad xor tahay sidaa hadduu yidhaahdo hadalkaasi waa hadal saxa shareecaduna ay ogoshahay eeg hadda waxyaalihii kale lama ogolayn inuu yidhahdo markaan dhinto waxaa waan kaa iibiyey lama ogolayn dardaaranka iyo waxaa la ogol yahay tadbiirkani oo xorayntii shareecaduydana ku dadaalaysa markaan dhinto waad xorowday hadduu yidhaahdo addoonkaa mudaber baa la yidhaahdaa deetana yactiqu wuxuu xoroobayaa bacda wafaatihi ay sayidi sayidku markuu dhinto addoonkaasi wuu xoroobaya laakiin halkuu ka xoroobaya wixii waa iska nooc tabarucaho min uluihi waa in xoolihiisii marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan aanu addoonku ka badnayn lakin haddii addoonkii uu ka qiimo bato marka xoolihiisii o dhan saddex meelood loo qaybiyo meelahan haduu ka qiimo bato dee wada xoroobi maayo ila ma dardaarmi karo wax ulus ka badane ay ulusi maalihi maalkiisa ulukiisi waa inaanu ka badnayn yani ulukii maalka ayuu ka xoroobaya in kharaja kulluhu min aulusi waa haddii dhammaantiiba uluska uu ka bixi karayo uluskii aanu ka badnayn wailaa haddaanu ka wada bixi karaynin cataqa minhu waxa ka xoroobaya biqadri maa kharaja inta uluskii uu leekaaday ee ka bixi kartay ayuunbaa xoroobi intiisa kalena addoon bay ayuu noqoni in lam tujizi lwaraatu haddii aanay dadkii dhaxlayaasha oonalawan u wada socodsiini hadday wada socodsiiyaan saasuu ku wada xoroobaya haddii kale intii ka baxday kala bar baa ulukii ka baxday barkii kalena ulukii wuu ku fillaan waay u deeqi waayo nuskii kale nus baa baxay nuskii kalena u deeqi waayo waxaynu leenahay addoonkaasi wuxuu noqday bar xor buu noqday oo barkiina waa xor inta kalena waa addoono waa la dhaxlay wamaa dakarahu lmusanifu huwa min sariixi tadbiiri ereygaa sheekhu uu sheegay waa lafdigii tadbiirka ee qayaxnaa qayaxnaa weyn wa minhu waxaa kaloo ka mid a kaa qayaxan ee isagu aan niyo u baahnayn actaqtuka bacda mowti hadduu actaqa isticmaalo markaad markaa aan dhinto waan ku xoreeyi wayasixu tadbiiru aydan bilkinaaya ereyadii kinaayada ahaa na wuu ku asaxaa maca niyati haddii niya raacdo ka khallaytu sabiilaka bacda mowti waan ku fasaxay markaan dhinto marka waan ku fasaxay dani waan ku xoreey waad ujeedaa mise wax kalead ujeedaabaa laisweydiinaya marka waxay noqonaysaa erey kinaaya bay noqonaysaayo niyadaadii baa lagu weydiin wayajuusu lahu ay sayid haddaba sayidkii waxaa u bannaan an yabiicahu ilmudabara addoonkaa mudabarka ah ee uu ku yidhi markaan dhintaad xoroobaysaa inuu iibiyaa way bannaan tahay intuu nool yahay fii xaali xayaatii intuu nool yahay haddii la iibiyo markaa wayabtulu tadbiiruhu dib baad ka xoroobaysaa di waba kama jirayaan kor haddii la iibiyo da cid kalaaba yeelatay walahu ayada waxaa kaloo u banaan atasarufu fiihi inuu ugu tasarufo bikulli maa yusiiru milka wax kasta oo milkiga meesha ka saaraya ka hibatin sida markaa hibadii oo kale inuu qof siiyo bacda qabdiha tusiiru lmilka bacda qabdiha hibadu markii dee la guddoomaye lagaala wareego dee lahaanshihii wuu gudbayo wuu wareegay markaa tadbiirkii markaa dhintaad xoroobaysaadiina laqwi bay iska noqoto wa jaclihi sadaaqan waxaa kaloo tusaalo ah inuu meher ka dhigaba gabadh buu guursaday markaasaa meherkiina addoonkaasay qabsatay kaa isiibay ta meher loogu meheriye de baa yeelatay isagii milkigiisii wuu ka baxay markaa xor baad markaan dhintadii meesha way ka baxaysa watadbiiru haddaba tadbiirkani tacliiqu cidqin bisifatin fi ladhari waa qof xornimadiisii tilmaan ama sifo lagu xidhay qowlka xoogga badan wa fii qowlin qowl kalea ku jiro isagu leh wasiyatu lilcabdi bicitqii mee waa dardaaran waxaan markuu yidhaahdo markaan dhinto waad xoroobaysaa ayo culamadu waxay isku qabteen markaan dhinto waad xoroobaysaa ma waxay la mid tahay hadday eh, bisha ramadaan waad xoroobaysaa ama haddaad gurigaa gasho waad xoroobaysaa ama haddaad waxaa ii keento waad xoroobaysaa kaa waxaa la yidhaahdaa tacliiqu cidqin bisifa baa la yidhahda qof xornimadiisii tilmaan gaara lagu xidhay markaad lacagta intaa leeg ii keento waad xoroobaysaa ama waxaa lagu yih hadaad ninkii hebel ahaa hadaad maarata magaaladan ka baxdo ka safarto waad xoroobaysa markay qoraxdu soo baxda ayaad xoroobaysa waxaasoo dhan tacliiqu cidqi bisifa baa la yidhahda waxna waa dardaaran oo adigan le markaan dhinto gurigaygaa hebel siiya waa dardaaran sooma haddaba ninkan la yidhi markaan dhinto waad xoroobaysaa ma dardaaran baa oo isagii baa loo dardaarmay naftiisii markuu qofkan dhinto uu leeyahay naftaadaan kuu dardaarmo adaa is yeelanaya cid dambe kuma yeelanayso mise waa sidaa kaa yidhi haddaad gurigaa gasho waad xoroobaysaa markaa sida rajaxan waxa weeye wuxuu la mid yahay ka yidhi haddaad gurigaa gasho waad xoroobaysaa ka yidhi buu la mid yahay marka axkaamtii wax ku kala duwan yihiin dardaarankii iyo kan facalal adhari haddaba haddaynu ku soconno kaa tacliiqu cidqin bisifa inuu yahay oo sida markaa xoog badan ah low baacahu sayidu ninkii sayidka ah hadduu iibiyo uma malakahu oo haddana uu dib u yeesho lam yacud itadbiiru mudbernimadii ma soo noqonayso cala madhabi madhabka marka marka siuu yahay markaa rajaxan wey markuu yihi markaan dhintaad xoroobeysaan ayuu haddana iibiyey oo inagii nidhi tadbiirkii wuu buraya laqi wuu isu bedelay markuu iibiyey kadib oo haddana dib u soo iibsaday hadalkii hore ahaa marka aan dhintaad xoroobeysaan ma sidii buu u taagan yahay mise wuu buray dee waa kii buray kaas wuu buray oo imka dib soo noqon maayo oo markaynu tacliiqu cidqi bisifa nidhaa haddaynu wasiiyo dardaaran nidhaahnana kama sii fog oo dardaaranka mar alla markaa doontaad ka noqon karta tacliiqu cidqin bisifaha isaga kama noqon kartid oo hadalka kama noqon karaysid waxay ku kala duwan yihiin haddaynu waa dardaaran nidhaahno waan xornimadaadii waan iska daayey addoon iska ah hadduu yidhaahdo wuu way buraysaa markaa tadbiirkii wuu buraya lakin haddaynu ahnana waa tacliiqu cidqin bisifa hadal kuma burayo ilaa uu ninkan ama iibiyo ama uu hibeeyo oo milkigiisa uu ka saaro ma burin karayo hadalkii uu yidhi markaa saa sameeyo ayaad xoroobaysa wuxuu la mid yahay kii yidhi istaantiisa ku yidha dad gurigaa gasho waad furanta hadduu sidaa ku yidhaahdo oo haddana markii dambe yidhaahdo acuud billahi min shaytan rajim shaytan baa waad iskala hadli kartaa waxba tii hadalkii meesha waan ka saaray miyuu ka baxaya ka baxay dad guriga gasho way furmaysa wuxuu yihi waxukmulmudaberi haddaba kii mudaberkaa ah xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi inta sayidku nool yahay xukmu cabdilqini adoonkii khaaliska ah ee adoonka saafiga ahaa ayuunbuu lamid yahay waxiina idin mar hadduu sidaa yahay takuunu aksaabulmudaberi ninkan haddaba mudaberkii waxyaalaha uu soo shaqaysta waxaa iska yeelanaya lisayidi ilan waa nin addoone wain qutila lmudaberu haddii mudaberkii la dilaba sayidkiioo nool falisayidi lqiimatu dee sayidkiibaa ayaa qiimihiisii xaq u yeelanaya ila addoonkiisii la dilay aw quica almudabaru ama gacantaaba laga gooyey ama lug falisayidi ilarshu wixii magay halkaa ka waajibta sayidka ayaa iska yeelanaya wayabqa tadbiiru bixaalihi markan gacanta la gooyo ama lugta la gooyo de mudaber sidiisiiba u ahaanaya ninkan geeridiisa wuu sugaya laakiin wixii imanka gacantaa ka waajibay sayidkaa qaadanaya wafii bacdi nusakhi nusakda qaar waxaa ku qoran buu yidhi waxukmulmudaberi mudaberka xukunkiisu fii xayaati sayidi inta sayidkiisu nool yahay xukmulcabdilqini addoonkii qiniga ahaa ee saafiga ahaa ayuubu lamid yahy waa isku midu faslun fii axkaami lkitaab halkana waxaa lagaga warramayaa caqdi kale ama heshiis kale oo addoommada lala geli jiray oo kitaabo la yidhaahdo bikasri ilkaafi fi lashha kaafka waa la hoos dhigayaa sida caanka ah kitaaba waqiila bifatxiha qaar baa yidhi ma inay fatxadooda ku bannaan tahay oo kataaba in la yidhaahdo laakiin wax caana maaha kalcataaqati cataaqa oo xornimadiiya ama xorayntiiya iyadaba waa la fatxiyaa markaa qaar baa saa iyadana ka dhigay lakiin sida saxdaa kitaaba wey wahiya luqatan xagga af carabiga ma'khuudatu min alkatbi katbi baa laga keenay katbina waa maxay bimacna dami waljamci waa isugeyn iyo ururin ayaa katbi la yidhahdaa oo kitaabadan qoraalka ah ilan qoraalka waata kitaaba la yidhaahdo qoraalka maxaa kitaabo loo yidhi waxay yidhaahdeen de wadigan xuruuftii isku dardaraya isku geygeynaya saasaa markaa kitaabo loo yidhi lianna fiihaa tanna waxaa kitaabo loo yidhi waxaa ku sugan dama najmin ilaa najmin waa waa lacag markaa hafta lagu bixinayo kolba qayb la bixinayo dee haftadaasaa laysku dardaray wax laysku dardaray weeyaan iyadoo wa sharcan sharci ahaan kitaabadu cidqun waa xorayn mucallaqun lagu xidhay calaa maalin maal inuu qofkan iska bixiyo maalkaasoo munajamin la qaybiyey liwaqtayni laba waqti loo kala qaybiyey macluumeyn oo la garanaya fa agaraya wax ka badan kun dollar iska bixi oo aad markaa bisha hore shan boqol keento bisha dambena shan boqol keento intaa markaad samayso waad xorowbeysaa saasaa lagu yidhi markaa ninkii lacag baa lagu heshiye addoonka ahaa lacagtina haftaa laga dhigay wax markaa kolba qayb la bixinayo laba qaybood ama wax ka badan waqtigii markaa qayb walba la bixinayna waa wax la garanayo heshiiska noocaas marka addoonka lala gelayo waa arrin bannaan oo sharciya bal waaba sunna sida sheekhu inoo sheegi doono waa markaa heshiis markaa ansaxay walkitaabatu haddaba kitaabadani mustaxabatun mid la jeclaysanayo oo sunno ah weeyi idaa sa'alaha alcabdu hadduu addoonkii codsado uu yidhaahdo kitaabo ila gal aw ilamatu ama addoontii ay codsato wa kaana kullu minhuma iyadoo addoonkaa ama addoontaasi ay uu yahay ma'muunan ay amiinan qof aamina oo inuu wixii iska bixinayo lagu kalsoon yahay sidoo kale muktasiban qof shaqaysan karaya ay qawiyan calaa kasbin awood uleh inuu shaqaysto shaqo yuufii ku filaanaysa bima iltazamahu waxaanuu isku waajibiyey ee min annujuubi lacagahan laga sugayaa walaa tasixu ku asixi mayso caqdigan kitaabadu ku asixi maayo ilaa bimaalin macluumin ninkani lacagtuu iska bixinaya waa in wax qayxan oo xadidan uu yahay ka qowli sayidi licabdihi sida in sayidku addoonkii ku yidhaahdo kaatabtuka calaa diinaarayni laba diinaar ayaan caqdulkitaaba kugula galay ama laba doolar maalan wayakuunu lmaalu maalkaasi wuxuu noqonayaa almacluumu ee la xadiday muajalan mid markaa laga sugayo ilaa ajalin macluumin ilaa wakti markaa xadidan oo aqaluhu intiisa ugu yari najmaani ay tahay markaa laba wakti laba xili marka hadduu laba doolar kula heshiiye dolarka koobaad imika iska bixi maaha imika iska bixi hadii laado ma ansaxayso maxaa yeele imika ninkan waxbaba male waa adoon isaga iyo wuxuu haystaba adigaa caqdiga kadib waa inuu waxaan soo kasbaday oo caqdiga kadib uu keensan saas awgeed waa in waxaan uu yahay muda muajal wax markaa wakti loo qabanayo marka haddaad hataa laba doolar kula heshiisa doolarka koobaad berri waa caadi iska bixi kalabaadna labaadna dambe haddaad saa kula heshiiso waa caadi ka qowli sayidi waay sida sayidka yidhahdo fi lmithaali madkuur tusaalaha ayn hore usoo sheegnay licabdihi addoonkiisiba wuxuu ku yidhi tadfacu ilaya diinaarayni labada diinaar baad iska bixinaysaa fii kulli najmin diinaaru xilli kastaba labada xilliyaan kuu kala qabtay hal diinaar baad xilli walba bixinaysaa laba maalmood berri iyo saha dambe hal diinaar saha dambena hal diinaar faidaa addayta daalika markaad waxaa iska bixiso fa anta xurun xor baa tahay sida hadduu wahiya ilkitaabatu saxiixatu caqdigana ma heshiiskan kitaabada ee saxiixa iyo markay ansaxdo min jihati sayidi laazimatun sayidka dhinaciisa caqdi laazima buu ka noqonaya kama noqon karo sayidkii markuu addonkii sidaa kula heshiiyey haddii haddana ay u soo baxdo inuu ka noqdo kama noqon karayo falaysa lahu xaquma laha faskuhaa inuu fasakho bacda lusuumiha markay laazim noqotay caqdigii uu ansaxay kadib kama noqon karo ilaa an yucajiza almukaatabu nafsahu in ninkii markaa addoonka ahaa uu isagu naftiisii uu markaa itaal dareeyo mooyaane oo uu yidhaahdo can adaa najmi inaanay markaa lacagtii iska bixin karin inuu isagu xukumo mooyaane aw bacdihi ama lacagtii lagula lagu xukumay wax ka ah uu yahaa ma bixin karayo cinda almaxili xaduna ay hoos dhigan tahay marka waktigii la gaadhay laba wakti baa lagula kala heshiya ama saddex wakti waktigii la gaadhay lacagtii laga sugayey hadduu yidhahdo caajiz baan kahay waan ka itaal gabay oo ma bixin karo gebigeediiba ama qeyb ka mid a ayaan markaa ka itaal gabay oo aanan bixin karin haddii uu yidhahdo ka qowlihii sida inuu yidhahdo wey cajaztu can daalika arrinkaa waan kari waayey waktigiina waa la joogaa falisayidi xiina idin marka haddaba sayidkii waxaa u furan faskhuhaa inuu fasakho caqdigu buriyo uu yihahdo haddaba caqdigii kitaabada waa buriye addoonkaagii iska ahaw wa fii macna alcajzi cajzigaa ama kariwaagaa waxaa la mid ah imtinaacu lmukaatabi addoonkii inuu diido min adaa'i nujuumi inuu lacagtii bixiyo maca alqudrati caleyh isagoo bixin karay ayuu haddana diiday ma bixinayo buu yidhi markaa sayidkii wuxuu awood u leeyahy inuu yihahdo haddaba addoon ahaw wاlkitaabatu caqdigan kitaabadu min jihati اlcabdi dhinaca addoonka almukaatabi ee kitaabada la galay jaa-izatun waa mid markaa uu fasikhi karaya isagu addoonku isagu uu fasikhi karaya sayidkaan fasikhi karay walahu sidaa daraaddeed adaba waxaa u bannaan bacda caqdi lkitaaba markii heshiiska la wada galay kadib tacjiizu nafsihi inuu naftiisa caajisnimo ku xukumo in aanu waxaan aanu bixin karin oo uu yihahdo ma bixin karaye waa fasikhiba caqdigii walow ayada waxaa kaloo u banaan markaa kaa hore hadduu doonoma fasakinba wuxuu yihi lacagtii ma bixin karayo deetana sayidkiiba markaa dee hadduu doonana fasakhay haduu ka sugay walahu ayadan waxaa kaloo u banaan markaa addoonkii faskuhaa matashaa maalin alla maalintu doon inuu ihahdo waan buriyey addoon baan iska ahaanay wain kaana macahu hadduu doona haba haysto markuu sidaa leeyahay maa yuufii bihi wax ku markaa ku gudi karo nujuum alkitaaba lacagtii kitaabadii laga sugayey waxuu iskaga bixin karaba haduu doona ha hayste wuxuu xaq uleeyahay u banaan ila waxaan isagunba wax la tarayo oo inuu xorobo la doonayo hadduu isagiiba yidhahdo mi anu addoon baan iska ahaanaya lacagna ma bixinayo dee waa yee kaalay baa laleeyahy wa afhama wuxuu ina fahansiiyey qowlulmusanifi mataa shaa hadalka sheekhu uu leeyahay goor alla goortu doonu sidaa odhan karaa ana lahu ikhtiyaara alfaski inuu xaq uleeyahay fasakhaad inuu doorto walow fawran isla markaa caqdiga heshiiska la wadagalay kadibba inuu hadduu doona yidhaahdo waan fasakhay caqdigii ama alkitaabatu alfaasida caqdigan kitaabadu haddii faasid ay tahay oo aanu markaa caqdi asaxay aanu ahayn oo shuruudihii aynu waxyaalihi aynu sheegnay wax ka siin yihiin fa jaa-izatun min jihati lmukaatabi wasiyin taasi dhinacna laazim kama noqonayso labada mid waliba wax waa dhinaciisa waxay ka noqonaysaa jaa-izo uu ka noqon karaya walilmukaatabi haddaba addoonkii mukaatabka ahaa waxaa u furan altasarufu fii ma fii yadihi inuu ku takrifalo ku tasarufo waxa uu gacanta ku hayo ee min almaali maalka uu gacanta ku hayo markaa uu mukaatab noqday kadib wixii soo gala isagaa ku tasarufaya bibaycin inuu iibiyo washiraa inuu wax soo iibsado wa iijaar inuu wax kireeyo iyo wanaxwi daalika wixii lamida laa bihibatin wanaxwiha bixin siin iyo wixii la midkayo tabarucaadkii ayuunbaan loo ogolay waqfina ma bixin karo sadaqadna ma bixin karo qof wax iskama siin karo oo isaga looma ogolo tabarucii maxaa yeelay dee sajidkiibaa waxaan xaq ku leh wa fii bacdi nusakhi matni matniga nusakiisa qaar waxaa ku qoran buu yidhi wayamliku lmukaatabu mukaatabku wuxuu awood u leeyahay atasarufa fii ma fiihi tanmiyat lmaal inuu ku tasarufo xoolkii oo ugu tasarufo wixii maalka kobcin u ah marka iyaduna waa saxde aggii macnaha tanun bay la imanaysaayo yani loo ogolay walmuraadu maqsuudku waxa weeye analmukaataba ninkan mukaatabka iyo addoonkan kitaabada lala galay yamliku waxbuu ku milkiyaa bicaqdi eh, eh, wuxuu ku milkiyaa bicaqdi lkitaabati markii heshiiska kitaabada la wada galo wuxuu milkiyayaa yuu xaq u yeelanayaa manaaficahu isaga waxtarkiisii iyo waktisaabahu ama wa agsaabahu maxaa idiin qoran agsaabahu waa idiin ka wanaagsan iktisaabku waa manaaficdii manaaficdiisiina wuu yeelanaya yani waxtarkiisi iyo awooddiisi iyo ooggiisii xooggiisii isagaa markii hore xooggiisa yaa lahaa sayidkaa lahaa maanta xooggiisa isagaa sidoo kale wa agsaabahu wixii uu shaqaystee lacag iyo adduun soo galana isagaa leh oo sayidkii keen ma odhanayo ilaa annahu hase ahaatee maxjuurun calayhi waaa waa mid markaa laga xayiray tabarucaadka tabarucii baan loo ogolayn lijli sayidi sayidka daraaddii ayaa tabarucii loogu diiday markaa xaq ugu yeelan maayo fi istihlaakiha inuu waxaan ku baabi'iyo bigayri xaqin xaq ku waajibay wax aan ahayn kuma bixin karo wixii kala iibiyo taasubay noqon karaysa wayajibu cala sayidi sayidkii waxaa ku waajibay bacda sixati kitaabati cabdihi caqdigii maaragtay kitaabadii addoonka uu la galay markuu ansaxo an yadaca ay yaxuda inuu ka rido canhu addoonka min maalilkitaabati adduunkii lagula heshiiyey maa ay shay-an wax inuu ka rido yastaciinu bihi u kaashado calaa adaa'i nujuubi lkitaaba inuu lacagtii iskaga bixiyo ninkii sayidka ahaa markuu addoonkii heshiiska la galo ee uu yidhaahdo lacagta intaa lag iska bixi bishaana intaa bixi bishaana intaa bixi kadibna xor baa tahay waxaa ku waajiba sayidkii lacagtii uu addoonkan kula heshiiyey inuu wax kamida ka rido oo ama uu kaba saamaxo ama uu lacag intuu siiyo uu yidhaahdo iskaga bixi waa kan wayaquumu waxaa gelaya maqaamalxadi booskii ka rididda an yadfaca lahu sayidu sayidku inuu u dhiibo juz-an macluuman wax markaa oo min maali lkitaaba xoolihii kitaabada inuu yidhahdo qayb u dhiibo uu yidhaahdo waa tane qaado iskaga bixi markaa inuu intuu isagu lacag siiya iskaga bixi yidhaana way bannaan inuu qayb uun ka ridaana oo uu yidhahdo sow saddex doolarka kuma heshinaa hal doolar baa gaa iyaduna way bannaan tahay weliba fiican waa ka walaakina alxaqa ka ayaa awlaa ka wanaagsan min addafci inaad lacag siiso iskaga bixi tiraahdo lianna alqasda ujeeddadu bilxaqi ka danta laga lahaa alicaanatu cala alcitqi waa in ninkan laga kaalmeeyo oroo xoroobiddii wahiya muxaqaqatun kaalmadaasi waxay ku dhaboobaysaa filxaqi ka mawhuubatun waa mid un la malaynayo la filanayo fi dafci markaad siiso markaad lacagtii siiso inuu iskaga bixin doono laba hubadii ilan markaasaabay musiiba ku dhici kartaa lacagtiiba la waayi karaa aada u dhiibtaad iskaga bixi deetana dee inuu dib u shaqaysto mooyaane waxba markaa meeshii kuma laakiin markaad ka rido dee taasi iyadu mar walba mid markaa meesha ka baxday weeya walaa yactiqu ma xoroobo almukaatabu addoonkan mukaatabkii ilaa biadaa'i jamiici lmaal ilaa uu xoolahoo dhan ay maalilkitaabati xoolihii lagula heshiiyey ilaa uu wada bixiyo ma xoroobayo alqadri lmawduuci canhu intii dee laga dhigay laga dhimay mooyaane intii laga dhaafay maaha intii kale markuu wada bixiyo ayuunbuu xoroobaya bacda alqadri lmawduuci minhu marka laga tago intii laga dhaafay ee min jihati sayidi xagga sayidka looga dhaafay sayidka uu ka dhaafay mooyaane intii kale markuu iska wada bixiyo ayuunbuu xoroobaya faslu fii axkaami ummahaati اlawlaad fasalkan u dambeeya cidqiga axkaamtiisii waxa weeyaan axkaamta ay leeyihiin ummahaat اlawlaadki ummahaat اlawlaad waxaa loogala jeedaa waa qof dumara oo addoon ahay oo sayidkeedii uur u qaaday taasaa waxaa la haha umulwalad jamiciina ummahaat اlawlaad waidaa asaaba ay waia markii u galmoodo asayidu ah ninkii sayidka ahaa musliman kaana aw kaafiran ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdee amatahu addoontiisii markuu u galmoodo walow kaanat xaaidan markaa uu tegayey hadday doonto dhiiggii caadadaba ha lahaato oo yani galmadu mid xaaraanaba hadday doonto ha noqoto aw maxraman lahu ama gabadhaasi gabadh u maxramaba hadday doonto ha noqoto nimankii majuustii oo kale dee walaalahood walaahiibu iska banaysanaya marka hadday doonto maxramba ha aw musawajatan ama addoontan uu galmooday haba noqoto mid nin leh oo uu nin u guuriyey waaya aw lam yusibhaa ama haba noqoto mid aanu isagu u galmoon walaakin hase haatee istadkhalat dakarahu xubinkiisii iyo xubinkeeda ay gelisay iyadu maalan isagiyo maalan hurdo oo kale deetana waxbaa markaa yimid aw maa'ahu lmuxtarama ama xubinkiisiiba ma ahee biyihiisii manida ahayd ee muxtaramka ahayd muxtaramka loola jeedaa sida xalaashaa usoo baxday biyihiisii sida xalaashaa usoo baxday iyay xubinkeedii ay gaadhsiisay deetana uur bay qaadayba deetana fa waxay markaa umushay xayan aw meytan ilmo ama nool ilmay umushay weeye ama ha noolaado ama meyd ha noqdee aw ama ilmo dhammaystiranbabay umuline maa yajibu fiihi quratu wax magdhow ka waajibo haddii yani waxa weya laga soo rido waa inagii soo marnay haddii gabadhi uurka lahayd dee dhib loo geysto deetana ay ilma ka soo dhaco ilmaha waa tii la magdhabi jiray shuruud buu lahaa ilmaha la magdhabaya marka ilmihii la magdhabi jiray ee heer lagu magdhabo soo gaadhay haddii ay markaa eh, ay umusho wa huwa ilmaha la magdhabi karaa maa ay laxmun waa wixii hilib noqday ee tabayana fiihi shayun min khalqi aadamiyin abuurkii bani aadamku uu ka muuqday wa fii bacdi nusakhi min khalqi aadamiyiin abuurkii aadamaha waa istegayaan likulli axadin min arijaal ee qof kastaaba uu arkayo in abuurkii bani aadamka uu ilmahani soo yeeshay waxaana markaa ay dhashay aw liahlilkhibrati ama cid waliba ma garan karaysa inuu abuurkii yeeshee laakiin dadka khibradda u leh ee min anisaai dumarkiiya dumar inay noqdaan khasab maaha dadkii khibradda le dhakhaatiirtii ay yidhaahdaan dee ilmaha waxa weeyaan wuu suuroobay oo sawirkii bani aadamka wuu yeeshay idinku ma arkaysaan laakiin sawirkii bani aadamka indhihii iyo dhegihii wixii wuu yeeshay haddii ay yidhaahdaan de waxa weya gabadh markaa ilmo dhamaystiran umushay oo kale ayay noqonaysaa wayahbutu biwadciha biwadciha maa dukira haddaba haddii ay umusho waxaa lasoo sheegay waxaa sugnaanaysa kownuhaa mustawladatan lisayidihaa inay umuwalad u noqoto sayidkeeda oo magacaa umuwalad ay qaadato kolkay magacaa qaadatana axkaam baa imanaysa waa kan waxiina idin mar hadday umuwalad noqoto xaruma calayhi ninkan waxaa ka xaaraana baycuhaa inuu iibiyo addoontaa u uuraysatay isaga ilmaha ama dhiciskaa ama dhammayskaa dhashay inuu iibiyaa xaaraan bay ka noqonaysa maca butlaanihi aydan weliba baycaasina mid asaxaya ma ahe waa baail waayahay ilaa min nafsihaa iyadoo u nafteeda u iska iibin karaa iska iibin karaa waxaa loola jeedaa waxaa bannaan addoonka inaad ku tiraahdo is-iibso oo kun isku iibso kun dollar isku iibso markaasuu waayahay ku yidhi sidaa hadduu ku yidhaahdo markiiba wuu xoroobay kun isku iibsaa tiri isna waayahay buu yidhi wuuu xoroobayba ninkaas kunkiina waa dayn lagu leeyahy qolkii ilahay u sakhiro iska bixinay marka qofkaa waxaa la odhanayaa naftiisii buu iibsaday marka umuwaladii iyadu way is iibsan kartaa sidaa waa loo samayn karaa maxaa yeelay xornimadii baa loo dadejiyey laakiin cid kalean laga iibin karin falaa yaxrumu nafteeda in laga iibiyaa xaaraan ma aha walaa yabtulu mana burayo wuu ansaxay wa xaruma calayhi ayadoo waxaa kaloo ka xaaraana ninkani rahnuha umuwaladani inuu markaa rahmo maxaa yeelay rahanki hadhowna haddana iib buu keenay wahimatuha waxaa kaloo xaaraana inuu cid siiyo walwasiyatu biha ama uu cid u dardaarmo maxaa yeelay markuu dhinto ay gabadhan xoroobaysa sidaas awgeed milkigiisa kama wareejin karo hadduu milkigiisa ka wareejinayo waa inuu xoreeyo wajaaza lahu waxaa u bannaan haddaba altasarufu fiihaa inuu isagu iskaga tasarufo bilistikhdaami inuu ku adeegto oo dee i khidmey ilaali u khidmayso ama dee maarata uu shaqaalaysiiyo oo wixii ay soo hesho uu isagu qaato walwai iyo xaggii galmadii iyo markaa gogashii iyadana waa loo ogol yahay wa bilijaarati inuu markaa uu shaqaalaysiiyo iyadana waa la ogolayo mushaarkiina isagaa yeelanaya walicaarati inuu cid ergisa ahaan u siiyo reer hebel usoo shaqeeya yidhaahdo waa loo ogoliyey walahu aydan waxaa kaloo u bannaan arshu jinaayatin calayha haddii dhib loo geysto wax la gaadhsiiyo wixii ka waajibana isagaa yeelanaya wa calaa awlaadiha taabiciina laha caruurta ay dhasho markaa ay muwalad noqotay wixii ka dambeeyey caruurtii ay dhasho ee cid aan isaga ahayn ay u dhasho kuwaasina iyaday la xukun noqonayaano iyagana saasoo kalunbuu yeelanaya wixii iyagana loo geysto isagaa yeelanaya wa qiimatuhum wa walahu qiimatuhum idaa qutiluu caruurtan ay dhashay markay umwalad noqotay kadib haddii la dilo isagaa qaadanaya magtooda maarata waxay ka waajiba qiimahoodii wa qiimatuhaa idaa qutilat haddii iyadiiba la dilana qiimaheedii isagaa qaadanaya wa taswiijuhaa bigayri idniha waxaa kaloo u bannaan inuu nin u dhiso iyadoon ogolayn hadday doonto ilaa idaa kaana sayidu kaafiran haddii sayidkan ama waladkalihi uu gaal yahay mooyaane wa hiya muslimatun iyaduna ay muslimo tahay falaa yusawijuha kaasi guurin maayo dee muslim gabadh markaa eh, gaal gabadh muslimada weli uma noqonayo waidaa maata sayidu haddaba haddii sayidkii uu geeriyoodo walow biqatlihaa lahu haba ku geeriyoodo inay iyadii dishay hadduu doone eh cataqat way xoroobaysaa kolko dhinton oo sayidkii ayay xoroobaysaa xataa hadday iyadu disho oo markay ogaatay ninkani markuu dhintay inay xoroobayso ayay waxa wey biraysayba dee dembi weyn bay ku dhacday laakiin way xoroobaysaa kol hadduu dhintay way xoroobaysaa waa xukunkii halkay ka xoroobaysaa min ra'si maalihi iyada ulu iyo wixii loo eegi maayo toos bay markiiba u xoroobaysaa iyadu raasimaalkii ka xoroobaysa wixii iyada ka soo haray ayuunbaa dhaxal noqonaya wakadaa cataqa awlaaduha sidoo kale waxaa xoroobaya iyaguna caruurtii iyaga taabiciinta u ahaa iyada taabiciinta u ahaa qabla dafci duyuun xataa daynkii sayidka lagu lahaa intaan la bixinin ayay xoroobaysa allatii cala sayidi duyuuntii sayidka lagu lahaa bal horta sug lama odhanayo dee dayn baa lagu leeyahay haddii dayntii wax kaloo lagu bixiye la waayo adaa lagu iibinayaa ma jirto iyadoo horay ka xoroobaysa walwasaayo alatii awsaa biha dardaaranadii uu dardaarmay intaan la bixin ayay xoroobsa hore iyadu markiiba ka xoroobaysa wa waladuhaa ay lmustawladati wixii ay dhasho haddaba gabadhan um waladka ah min hayrihi ay min hayri sayidi sayidkeedan cid aan ahayn wixii ay u dhasho markii umuwalad noqotay kadib ayay dad kale wax u dhashay sidee ku dhici karaysaa bian waladat waxay dhashay bacda istiilaadiha markii umuwalad noqotay kadib waladan nin bay u dhashay min zawji nin loo guuriyey ayaa carruur u dhashay aw zinan ama zine ayaabay ubad ku dhashay caruurtaa dhalatay bimansilatiha iyada uunbay la derajo yihiin oo markii sayidku dhinto iyaguna way xoroobayaan waxiina idin haddaba xaaladda iyadaa falwaladu aladii waladatu ilmahan ay dhashay lisayidi horta xagga lahaanshaha dee sayidkaa iskale intuu nool yahay waay eh, yactiqu maxay idinku sixi halkaa bimowtihi adku soo ma taasaa iga dhacsan aniga yactiqu bimowtihi waxaanu ku xoroobayaa nacam yatiqu hoos yactiqu bimowtihi kahiya tabcan laha fi xaqi alxuriya taasaa idin qoran bimowtihi unbaa idin qoran nacam waladatu yactiqu bimowtihi wuxuu ku xoroobayaa markuu sayidku dhinto ay carruurtan i xoroobaysa ubad kaa ay dhashay markay ugu weladkahayd kadib cid kale u dhashay iyaday la xukun yihiinoo sayidkaa intuu nool yahay iskale ku adeeganaya wixii adduun soo gala isagaa qaadanaya maalintuu isagu dhinto iyadii iyo ubadkiiba way wada xoroobayeen waman asaaba ay waia qofkii hadaba u galmoodo amata hayrihi addoon aanu isagu lahayn binikaaxi guur ugu galmoodo yani guursada aw zinan ama markaa xumaanba ugu tagaa wa axbalahaa deetana markaa uureeyo sidaa uur ku qaado falwaladu minhaa wixii ay dhashaa mamluukun lisayida waa addoon yaana iskale sayidkii iyada lahaabaa markuu hadduu addoon guursado addoontaasi wixii ay u dhashaa waa addoomo waxaana yeelanaya ciddii addoonta lahayd saasay markaa shareecadu u diidaa nimankii xorta ahaa inay guursadaan dumarkii addoommaa maxaa yeel carruurihii carruurtiiba addoommo noqonaya amaa low gura haddii se lagu qaldo shaksun qof bixuriyati amatin gabadh addoona xornimadeeda haddii lagu qaldo naag xora looga dhigo uu xor ahaan u guursado iyadoo addoona wa awladaha wax uu ka dhalo falwaladu xurun ilmaha ay dhashay xor buu noqonaya wa cala almaqruuri ninkan la qaldayna wuxuu bixinayaa qiimatuhu ilmihii inta la qiimeeyay ayuu qiimaha ka bixin lisayidiha sayidkeediibuu siini haddii isagu ka qalday aanu ahayn marka haddii ninka loo qariyo addoontii xor looga dhigo oo loogu qariyo xaaladaa iyada ah wixii ay u dhashaan xor noqonayaan la addoonsanma maxaa ninkani wuxuu ku talagalay carruurtiisu inay xor ahaadaan carruurtiisa inay addoomma noqdaan kugu talageli markaa carruurtii markaa xor bay u noqonayaan laakiin haddii cidda qaladay sayidka aanu ahayna cid kale ay tahay sayidkii de wuxuu le wixii addoontaydu dhashay anigaale soo ma wixii addoontaydu dhashay anigaale la soo taagan yahay markaa si loo kala furdaamiyo waxaa lo odhanayaa qiimaha si lacag si aruurtiina xor weeyaan deetana lacagtii u bixiyay ku noqonaya kii qalday ciddii qaladay ayuu odhanaya de lacagtaasaa laiga qaaday qaladkana adigaa lahaae soo bixi wa in asaabaha ay amatal hayri addoontan haddaba cid kale ay leedahay haddii ninkii uu markaa ugu galmoodo bishubhatin si qalad ah gabadhii loo dhisay buu mooday markaasuu markaa u tegey kadib bay caddaatay tii loo dhisay tan tanba inaanay ahayn waayahay shubhadaasoo mansuubatin lilfaacili loo nisbaynayo ninkan markaa faacilkoodee ninka isaga laftiisii isaga ayay markaa wax ka qaldameen ka danniha waa sida isagoo moodayey amatahu addoontiisiibuu moodayey aw zawjatahu alxura ama xaaskiisii uu qabayee xortaba ahayd ayuu moodayey markaasuu u tegi kadib bay caddaatay inaanay sidan wax ahayn fawaladuhu minhaa wixii haddaba gabadhaa uu ka dhala sida qaladka ah ku yimid xurun xor weeyi oo de ninkana isna nin ku talagalay caruurtiisa inay addoomma noqdaan ma ahayn oo addoontiisii wixii uu ka dhalaa waa xor tanna addoontiisii buu mooday sida maalan wuu soo iibsadayba oo iibkii baa qaldanaa markaasuu isna u galmoodo caruur bay dhashay iibkii mar haddaanu asixin addoontan yaale dee kii laga soo iibsaday baa ilan iibkii ansax maaha marka wixii ay dhashaa xor bay noqonayaan wa calayhi qiimatuhu lisayid dee sayidkii addoonta lahaana qiimihii ayaa la siinaya walaa tasiiru umma waladin fi lxaali bilaa khilaafin muran la-aan gabadhaa haddaba sida shubhadaa ilmaha ku dhashay ee ilmihii uu xor noqday miyaa la odhanayaa ninkan maadaama ay caruur xora u dhashay umu walad bay u noqotay maya umu walad ma noqonayso wain malakal waatiu bal xataa haddii uu dib ka yeesho kii u tegay ay carruurta u dhashay alwaaicu binikaaxi kii marka hore u galmooday gabaa gabadhana carruurta wax u dhashay ama guursadayba guurkii markaa loo qariyey ama kii aan looba qarinay caruur markaa addoomaa ay u dhashay ama kan markaa shubhada isagana uu ka hadli doonaa wain malaka alwaaicu binikaaxi kii guur gabadhan ugu galmooday ay carruurta ugu dhashay haddii uu yeesho alamata almuallaqata addoontii uu furay bacda daalika intaa kadib hadduu sooga iibsado addoontii oo uu furay buu iibsaday ama isagoon furinba inuu furaa maaha ayuu iibsaday lam tasir ma noqonayso umma waladin lahu umma walad uma noqonayso oo lama odhanayo waa tii carruur hore kuu dhashay maantana adigaa leh mar hadday carruur kuu dhashay dee sayidku haddii ay addoontiisu wax u dhasho umma walad bay noqon jirtay umma walad bay noqonaysaa lama odhanayo maxaa yeelay dee kolkay caruurta u dhashay isagu muu lahayn lam tasiru mawaladin lahu mawalad uma noqonayso bilwadci fi nikaaxi saabiqi galmadii ka dhacday guurkii hore ee ay caruurta ku dhashay umu walad ku noqon mayso wa saarat umu lahu umu walad bay ugu noqonaysaa bilwadci bishubhati galmadii khaladka ku dhacday ila wanagii gabadh la guursaday waanu soo sheegnay tu lagu khaldamayna waanu soo sheegnay tii lagu khaldamay ee caruurta xortaa u dhashay hadduu dib u soo iibsado uu isagii yeesho wuxuu yidhi galmadii hore ee carruurta ay ku dhashay waxay ku noqonaysaa umu calaa axadi ilqowleyn laba qowl oo shaafici mid ahaan markaynu ku soconno waalqowl thaani qowlka kalena laa tasiiru uma waladin buu ley ma noqonayso maxaa yeelay markaa ay carruurta dhashay dee ninkani muu lahayn wa huwa kaasaana xoog badan filmadhabi xagga madhabka kaasaa ku xoog badanoo gabadhani umuwalad noqon mayso ilaa isagoo iyadoo isagu uu leeyahay ay uur u qaado wallahu aclamu bisawaabi ilaahay baana sida saxan ogsoon buu yidhi waqad khatama almusanifu raximah llahu tacaala sheekhu wuxuu ku khatimay uu ku dhamaystay ku gebagabeeyey kitaabahu kitaabkiisii abu shujaac bilciqi kitaabuulciqi ayuu ugu dambeysiyey sidaynu arkaynay rajaaan isaga oo filanaya liciqillaahi tacaala lahu min annaari in ilaahay ama liictaaqi illaahi tacaala lahu min annaari ilaahay inuu ka horeeyo naarta isaga oo rajaynaya marka culammadu kitaabkana u dambaysiiyaan waxay markaa saa u yeeleen baa la yidhi maadaama gebagabadii la joogo inay markaa ilaahay weydiisanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wanaag iyo khayr ugu khatimo oo naarta uu ka xoreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta innaga iyo culamadaba ha ka xoreeyo rajaaan licitqi illaahi tacaala lahu min annaari isaga oo rajaynaya in ilaahay uu naarta ka xoreeyo waliyakuuna si uu u noqdo sababan markaa xorayntaasi ay ugu noqoto sabab fii dukhuuliljannati jannadii in markaa uu galo in qofkii naarta laga xoreeyey dee janno ayuubuu gelaya daari labraar dadkii waan wanaagsanaa gurigoodii hoygoodii weeyaan jannadiina wahaada haddaba kani aakhiru sharxi lkitaabi kitaabkii abushujac haayat اkhtisaar kitaabkii haayatاlkhtisaarkii abushujaac u lahaa sharaxiisii dhammayskiisii weeyi bilaa iطnaabin iyadoo aanan hadalka badin buu yidhi falamdu lrabina almuncim اlwahaab ilaahay subxaana watacaala inoo nicmeeyey ee hibada iyo faraha badan ina siiyey ayaa mahad oo dhan iskale waqad allaftuhu kitaabkan waxaan qoray caajilan anigoo degdegaya fii muddatin yasiiratin muddo kooban ayaan kitaabkan ku qoray buu yidhi markaa mar haddii degdeg jiray muddadiina ay yarayd de waxba iman karee eh? walmarjuwu haddaba qofku waxaa laga rajaynaya miman iطalaca fiihi qofka ku arka calaa hafwatin gef aw kabiiratin ama weyn waxaa laga rajaynaya buuan ka filanayaa buu yidhi an yuslixahaa inuu hagaajiyo in lam yumkin waa haddaanay suuragal ahayn aljawaabu canhaa in markaa laga jawaabo oo maaragtay lagu macneeyo calaa wajhin xasanin qaab fiican in loo macneeyo oo qaabka loo fasiro oo si ay cibaaradii ay sax ku noqonayso haddii loo waayo oo sidii loo dhigaba ay khalad noqonayso inuu markaa hagaajiyo oo uu bedelo yacni waxa weeyaan ayaan markaa ka rajaynayaa buui liyakuuna si uu u noqdo minman ciddii yadfacu sayi'ata bilatii hiya axsan ciddii markaa xumaanta wanaag ku bedelaysay si uu markaa u noqdo wa an yaquula inuu markaa yidhaahdo man iطalaca fiihi qofkii markaa ku arka cala alfawaa'idi qofkii faa'iidooyin iyo wanaag badan ka arkaana inuu yidhaahdo man jaءa biاlkhayraati qofkii markaa wanaagiyo la yimaada ina alxasanaati yudhibna asayiaati ay faina alxasanaati yudhibna asayi'aati wanaagiyadu xumaanta ayay meesha ka saaraan oo marka maadaama intaasoo faa'iide aad ku aragtay meelaha yaree qaldan ee maaragtay qalinku uu la taraaray ama waxa weeye aan gefay inaad markaa ku qariso dee wanaaggaa faraha badan ee kale aad aragtay ile dadka qaarkoodna xumaantuunbay arkaan saa duqsigoo kale weeyaan daqsigu waxaa la yidhi wuxuu ku dhacaa uun meesha duuf ama maaragtay waxa weeyaan qashin kale intan udgoon iyo dhulkan wanaagsan iyo meelaha nadiifta ah ma fadhiisto o waxba uguma filla isaga laakiin meeshaa qurunka ah ayuunbuu raadsadaa marka qofku inuu daqsigiyoo kale noqdo oo meesha yare qaladka ama ninka waxaa yidhi un uu yidhaahdo ma ahee wanaagga faraha badan iyo cilmigaa faraha badan ee waxa weeyaan kale uu helay ayaa qariya xumaantii yarayd iyo markaa meeshii gefka ahayd buuli jacalana allahu wa iyaakum annaga iyo idinkaba ilaahay haynaga dhigo bixusni niyati fii ta'liifihi niyadeennii markaa wanaagsanaatay kitaabkan qoridiisa haynagaga dhigo maca anabiyiina kuwa markaa ambiyadii macooda ahaada wasidiiqiina iyo dadkii wanagsanaa ambiyada rumeeyey washuhadaa iyo dadkii dar ilaahay u dhintay wasaalixiina iyo dadkii wan wanaagsanaa waxasuna waxaa wanaag batay ulaa'ika kuwaasaa wanaag batay rafiiqan min jihati rafiiq cid markaa lala rafiiqo oo lala saaxiibo oo meel lala joogo kuwaasa ugu wanaagsanaaday ambiyadii ilaahay iyo intii rumaysay ee shuhadadii dadkii dad ilaahay u dhintay iyo dadkii saalixiinta ahaa dee kuwa laga agdhowaado oo lala joogo oo meel lala maaratay waxa wey lala loola hoydo kuwaasaa ugu wanaag bataye kuwaa ilaahay haynugu daro inaga oo markaa taa ku rajaynayna in ilahay inta ilahay niyada uu wanaajiyo deetana niyadaa wanaagsan kitaabka ay markaa aan ku alifnay adiguna aad ku akhriyayso in ilahay uu markaa kuwaa inagaga macooda inagala dhigo wanas'al اllaha alkariima ila wuxuu markaa fii daari اljinaani inaanu kula rafiiqno daartii markaa jannooyinka wanas'al اllaha alkariima almanaan allihii subxaanahu watacala nicmooyinka badnaa waxaynu weydiisanaynaa almowta cala alislaami islaamnimo inuu ilaahay nagu dilo oo islaamnimada aynu ku dhimanno ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa buu leeyahay iyo waliimaani iimaanka in ilaahay la weydiisto in islaamnimo iyo iimaan lagu dhinta wa aad iimaanka qofka uu ku dhinto oo ilahay iimaanka uu ku oofsado arrin aad iyo aada u weyn weyn ambiyadii ilaahay ayaa ku ducaysan jiray ilaahayo iimaanka igu oofso ilaahayo islaamnimada iyo iimaanka ha iga qaado arrin aad iyo aad u qiimo badan wey qofku inuu ku warwaro talow maxay naftu kaaga bixi doontaa ma adigoo khayr iyo wanaag ku jira ayay naftu kaa bixi doontaa mise adigoo xumaan iyo iimaanli lii ku jira bijaahi nabiyihi sayidi اlmursaliin waxaynu markaa ugu dhowaanaynaa ilahay wax ku weydiisanaynaa sharafka nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo mursaliinta sayidkoodii ahaa uu ilaahay agtiisa ku ayaynu ugu tawasulaynaa aynu ilaahay markaa ku weydiisanaynaa wa khaatami الnabiyiina nebiyada kii lagu khatimiyo nebi maxamed ahaa jaahiisa ayaynu ilaahay ku weydiisanaynaa arrintaa iyadaa wa xabiibi rabbi اlcaalamiina rabbigii markaa caalamiintu kii uu jeclaa ee khaliilkiisa ahaa jaahiisa ayaynu ku weydiisanaynaa moxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib ibni haashim nebi maxamed aha calayhi salaatu wasalaam asayidilkaamili sayidkii dhammaystirnaa alfaatixi khayrka oo dhan furayay alkhaatimi ambiyada markaa isagu markaa khaatimadooda ahaa iyo markaa kii markaa ugu dambeeyey walxamdu lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacala baa mahadoo dhan iskale alhaadi inagu hanooniyey ilaa sawaa'i sabiili jidkii markaa xasbuna allah yani jidka markaa sawa stawi waa jidkii toosnaa almustawi sawaauntan ay ah, sabiil lmustawi idaafati sifati ila mawsuuf jidka toosan ilaahay ilaahay dadka ku hanuuninayay ayaa mahad oo dhan iskale waxasbuna allaahu ilaahay baa inagu filan wanicmaalwakiilu cid la tala saartay isagaa ugu wanaagsanaaday walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcadiim xeelad aan markaa xumaanta iskaga difaacno iyo awood aanu ilaa billaahi ilaahay subxaanahu watacaala karsiintiisa mooyaane allihii markaa alcaliyi alcadiim sarreeyey ee weynaa وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحنكو صلينا نبي محمد عليه الصلاة iyo saxaabadiisii aynu salaamaynaana salaam fara badan oo joogto ah oo abadi ah ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay subxaana watacala inu ku salliyo waradia allahu tacala ilahay ka raali noqdo can asxaabi rasuuli illaahi ajmaciin asxaabtii nabiga calayhi salatu slam dhammaantoodba ilaahay subxaanahu watacala sheekha dembigiisa ha dhaafo labada sheekhba ilaahay ha u naxariisto dembigooda ha dhaafo meel wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala ha geeyo iyaga iyo culammadii islaamkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala jannaadkiisa jannaat ma'wahooda iyo halkay ku hooyanayaan ha ka dhigo innagana ilaahay subxaanahu watacala ha inooga daba naxariisto innaga iyo waalidkeennii iyo awlaaddeenna iyo dhammaan dadka muslimiinta ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka ha waafajiyo jannadaana rabbi subxaanahu wa tacala haynagu wada arsaaqo kolley dee gebagabadii kitaabkuna saasay iska noqon doontaa in allahu tacaala waana kitaabkii kolley afraad ee silsiladan fiqhiga ah wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وصaxbihi aجmaعin